بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu kusoo guda jirnay شharxii matn تxفة الأطفاal والغilmaan لsheikh sulaymaan ibn xusein ibn maxamed ibn shalabi waxaynu soo sheegnay naadimku raxmat ullaahi calayhi manduumadani inay koob iyo lixdan bay tahay abiyaadeedu ru'aantii ay iska fudud yihiin muqadimadii oo aynu ka soo hadalna waxaynu ku soo sheegnay inuu naadimku raxmat ullaahi calayhi uu saddexda arimood ama saddexda baab ee uu gundhiga uga dhigay kitaabkiisa ama saldhiga ay ahaayeen axkaamu nuuni saakina iyo axkaam الtanwiin iyo axkaam almuduud iyadoo abwaab kale ay iman doonaan haddana abwaabtaasi waa abwaabta ugu muhiimsan ee uu muqadimadiisa sida weliba yani maxay baaxadale uu uga hadlay waxaynu bilaabaynaa saddexdii baab ee uu muqadimada ku sheegay fi nuuni watanwiini baabkii u horeeyey ayaynu bilaabaynaa maanta in allahu tacaala axkaam annuun asaakinati watanwiin waxaynu insha allahu tacaala isku dayi doonaa baab walba marka aynu eh, galno inta aynaan alfaadiisii iyo abyaadiisa gelin inaynu baabka dul ahaan u fahanno si abyaada iyo isasaarkoogu in sha allahu tacaala inoogu fududaadaan axkaamu nuunu saakin oo tanwiin baabkani wuxuu ka kooban yahay nuunta reeban iyo tanwiinta labadaas oo uu hal mar iyagoo wada socdo uu ka wada hadlayo annuunu saakina iyo watanwiin waxaa u dhaxeeya ama lagu kala farqiyaa ilaa shan farqi nuunta reeban waa saakina waa asliya tahbutu fi اlafdi wa fi اlwasli wa fi اlkhadi wa fi اlwaqfi nuunta reeban waa saakina waana asal waxayna sugantaa dhawaqa iyo dhigaalka iyo joogsiga ayay sugantaa waxay noqotaa nuunta reeban asmaaday gashaa afcaashana way gashaa xuruuftana way gashaa sidoo kale waxa ay nuunta reeban dhacdaa wasadka iyo aakhirka halka tanwiintu ay tahay nuun reeban laakiin zaa'ide ah waxayna sugantaa dhawaqa laakiin dhigaalka ma suganto xiidhintana way sugantaa laakiin joogsiga ma suganto aakhirkoo keliyaatana way dhacdaa asmaada meel aan hayna ma gasho farqigaa shantaa farqi ayaa lagu kala farqiyaa shantaa farqina waxaa jamciyey raxmat ullaahi caleyh sheekh sulaymaan saaxibu salsabiil ashaafi cuثmaan bin sulaymaan muraad bin cali aga wuxuu hi iclam biana nuuna watanwiina qad carafuuhuma biana nuuna saakinaة asliyaة tahbutu fii lafdi fii waslin تثبت في لفظ وصل ثم خط موقف وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط تراء وطرف ولكن التنوين نون ساكنة زائدة في آخر اسم كائنة تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا wuxuu hi iclam بأن nuuna وتنwiina qad carafuuهma بأna nuuna saakinaة أصliyaة تثbuت fي lafظi وفي waصli تثbuت fي lafظi وwaصli ثuma khaطi mowqifi lafdiga iyo xeedhinta iyo dhigaalka iyo joogsigaba waa sugantaa wahya nuuntu takuunu fi smin aw ficlin wa fii xarfin saddexdaba way noqotaa asmaana way noqotaa oo way gashaa xuruuftana way gashaa afcaashana way gashaa asmaada sundus afcaasha sida inalaqa fanalaqa oo kale xuruuftana way gashaa sida min wahiya takuunu fi smin aw ficlin wa fii xarfin wa fii wasطin bartamana waa lagu arkaa sida sundus waطarafii aakhirkana waa lagu arkaa sida min oo kale iyo can intaas waa nuunta reeban tanwiinta walaakini tanwiinu nuunu saakina halka sukuunka waa ka wada simayn laakiin waa zaa'ida buuhi fii aakhiri ismin kaa'ina ismi unbay ku sugnaataa aakhirkiisana way dhacda oo ficilna ma gasho xarfna ma gasho awal iyo wasad midna ma gasho tahbutu fi lafdi wa fi lwasli dhawaqa iyo dhigaalkana way sugantaa dhawaqa iyo xeedhintana way sugantaa walaa tahbutu fi lwaqfi wa fi lkhai kila joogsiga iyo dhigaalkana ma suganto farqiga ama shantaa farqi ayaa lagu kala saaraa nuunta reeban iyo tanwiinta ama min xayu alaxkaam in allahu tacaala waxaynu arki doonaa nuunta reeban iyo tanwiintu inay xukuno islaag ay yeelan doonaan wuxuu ihi naadimku raxmat ullaahi calayhi linuuni in taskun walitanwiini arbacu axkaamin fakhud tabyiini falأwalu اlidhaaru qabla axrufi lilxalqi sittun rutibat faltacrifi hamzun fahaa'un huma caynun xaa'u muhmalataani huma gaynun khaa'u waxau ihi linuuni nuunta waxaa u sugnaaday in taskun haddii ay reebnaato iyo weli tanwiini tanwiinta waxaa u sugnaaday arbacu axkaamin xukuno afar ah ee fakhud qaado tabyiinii caddaynteeda aan caddaynayo litilka alaxkaami axkaamta afartaan caddaynayo faalawalu ka hore alidhaaru idhaar weeyi oo nuuntii reebnay tanwiintii la idhaariyo qabla axrufi xuruuf hortood lilxalqi xalqiga u sugnaatay sitin lix ah xuruuftaasoo rutibat la tartiibiyey faltacrif markaa garo hamzun wahiya xuruuftaasi hamzun hamse weeyi fahaaun ha weeyi uma intaa kadib caynun cayn weeyi iyo xaaun xa weeyi muhmalataani caynkii xadoo la dhibic tiray uma intaa kadib kaynun kayn weeyi iyo khaaun kha mucjamataani la dhibceeyey waxa uu sheegay naadimku raxmat ullaahi calayhi beytka hore linuuni in taskun walitanwiini arbacu axkaamin fakhud tabyiini in nuunta reeban iyo tanwiinta markaynu soo baranay farqiga u dhaxeeya xukunkoogu wuxuu noqonayaa nuunta reeban iyo tanwiintu waxay yeelanayaan afar xukun afartaa xukun waxa ay soo baxayaan marba xuruufta daba dhacda oo xuruuftii jaa'iga siddeed iyo labaatankii xaraf ayaa loo qaybinaya qaar ka midii afartaa xukun baa xuruufta loo qaybinaya maalan waxaynu arki doonaa idhaarkaoo kale lix xaraf buu yeelan doonaa idqaabkuna lix buu yeelan doonaa iqlaabkuna hal xaraf buu yeelan doonaa ikhfaaguna shan iyo toban xaraf buu yeelan doonaa sideed iyo labaatankii xaraf ee xuruufta ijaaga nuun raaban tanwiin qur-aanka haddaad ku aragto sideed labaatanka xaraf ee xuruufta ijaaga mid ka midunbaa daba dhici ama alif ama ba ama ta ama jiim afartan xukuni waxay soo baxayaan sideed iyo labaatankan xuruuf sideed iyo labaatanka xaraf baa loo kala qeybiyey afarta xukun maalan idhaarkii lix baa la siiyey idqaamkii lix baa la siiyey iqlaabkiina mid baa la siiyey ikhfaagiina shan iyo toban baa la siiyey macnuhu waxa weeyaan nuunta reeban iyo tanwiinta lixda xarafee idhaarka xaraf ka mida hadduu daba dhaco xukunkoogu idhaar buu noqonaya nuunta reeban iyo tanwiinta lixda xarafee idqaamka ah mid ka mida hadduu daba dhaco xukunkoogu idqaam buu noqonaya nuunta reeban iyo tanwiinta Eh, ilaabka xarafkiisu hadduu daba dhaco xukunkooga iqlaab buu noqonaya nuunta reeban iyo tanwiinta shan iyo tobanka xarafe ikfaaga mid kamida ah hadduu daba dhacana xukunkoogu ikfaa buu noqonaya macnuhu waxa weeyaan afartan xukun waxaa loo kala siiyey xuruufta hijaa'iga loo kala qeybiyey xuruuftani tadullu calaa axkaamiha waxay kutusinaysaa axkaamtooda oo markaan arko xarafkan nuunta ka dambeeya waxaan eegayaa ma xuruuftii idhaarka ma xuruuftii iqlaabka ma xuruuftii idqaamka ma xuruuftii ikhfaaga hadduu xuruufta axkaamtaasi mid kamida uu iisoo baxo xaraf ka mid yahay xarafkaasi xukunku ka ahaa ayaan siinayaa nuunta reemaniya tanwiinta afarta xukunna adimku raxmat ullaahi calayhi muu sheegin oo hal mar ismuu raacino mu odhan idhaarun idqaamun iqlaabun ikhfaaun mu odhan sida uu axkaamulmasaakina u wada sheegi doono odhan doono maxay hayde axkaamuha alaaatu liman dabat ikhfaaun idqaamun idhaarun faqad hal mar buu israacin doonaa kadibna waa tafsiilin doonaa axkaam nuun saakina axkaamu nuun saakinatu watanwiin naadimku raxmat ullaahi calayhi si jumlatana umu sheegin tiradunbuu sheegay inay afar xukun yihiin laakiin tafsiilka ayaa lagu kala ogaan doonaa inuu idhaar u horeeyo idqaam ku xigo iqlaab ku xigo ikhfaa u dambeeyo xukunka koowaadi waa xukunka uu horeysiiyey falwalu min tilka alaxkaami alarbaca yacni faاlأwal min hadihi اlaxkaam alarbaca xukunka hore ee maxay hayde axkaamta afarta waxa weeyaan alidhaar idhaar haddaba waa inaynu barno xukunkaasi insha allahu tacala waxaynu u mari doonaa qaabka barashadiisa inaynu sheegno xukunkan tacriifkiisa luqatan iyo isilaaxan iyo xuruuftiisa kadibna maa tayasaro min alamhila tusaalayaasha ayaynu sheegi doonaa halkaa waxaynu ka qaadanaa biidka hore inay nuunta reebaniya tanwiintu leeyihiin afar xukun kadibna afartaa xukun ayuu tafsiilkooga gudagelay faalawalu min hadihi alaxkaam ka hore ee axkaamtaa ka mida alidhaaru waa in la idhaariyo nuuntii reebneed iyo tanwiintii goormaa la idhaarinayaa qabla axrufi xuruuf hortood lilxalqi xalqiga u sugnaatay sittin lix ah xuruuftaasoo rutiba tartiibiye faltacrifi garo alidhaar luqatan waxaa la dha albayaan adhartu xaajatii ay afsaxtuha shayga markaa cadaysato ayaa la dha adhara xagga istilaaxa culamada tajwiidku maxay idhaar u yaqaanaan idhaarku waxa weeyaan ikhraaجu kuli xarfi min makhrajihi min gayri gunna in xaraf walba laga soo saaro makhrajkiisa isagoon wax quniya ayna la socon ayaa idhaar ladha idan haddii nuunta reebaniyo tanwiinta xukunkoogu uu noqdo maxay hede idhaar waxaynu nuunta raabinaya tanwiinta ka soo saaraynaa makhrajkooga iyadoo wax quni aynan la socon idhaarka xuruuftiisu waa lix saynu hore usii sheegnay lixdaas waxa weyaan alhamzatu walhaau walcaynu walxaau walhaynu walkha waa lixdaa xaraf oo uu naadimku sheegay hamzun fahaaun uma caynun xaau muhmalataan uma haynun khau lixdaa xaraf waxaa lagu kulmiyaa fii yani sadri beyt أkhي haaka cilma xaazahu غayru khasiri أkhي alhamزة haaka cilma haaka haadii cilma caynkii xaazahu xaadii غayru غaynkii khasiri khadi وجamعha bعضهم في qowlihi إida غاaبت canii xanaan hmnii khabrha oo kale waa maxay waa fiihi tawasع waa badan lakin lixdaa xarف weya alhmزة والhاء والcayn والxاء والغayn والkhا macnuhu waxa weeyaan lixdaa xarف xarف kamida haddii nuuntii raabneed iyo tanwiintii uu daba dhaco waxaynu nuunta raabinaya tanwiinta ku xukumaynaa alإظhاar mثalا man aamana man aamana nuun saakina bacdaha hamza xukma waxaynu leenahay alidhaar idhaarku muxuu ahaa ikhraaji kuli xarfin min makhrajihi min gayri guna in xaraf walba laga soo saaro maxay hayde makrajkiisa isagoon quna la socon marka baabkan la joogo ayaa idhaar la idhaahdo markaa markaan ku dhawaaqay waa inaan idhaahdo man aamana oona odhan man aamana haddaan quneeyo maxay hayde waxaan ikhlaal ku keenay xukunkii oo nuunta reeban maadaamay hamse daba dhacday xukunkeygu waa in la idhaariyo man aamana min haad xaasidin idaa xasad tanwiintii oo kale tanwiin bacdaa hamza xukm waa idhaar xaasidin idaa xasad waxaynu arki doonaa oo in la ogaado ah nuunta reeban iyo tanwiintu ama nuuntu waa laba nuunune waxay waxay ka soo baxaan طarف الlisaan maca ma yuxaadi min liثة اculya min liثaة الثanايا الculya taxta makhraج الlaami bqaliil waxay sifo leedahay la idhaahdo alguna oo saynu ku arki doono jaziriga insha allahu tacala ama isaguba uu keeni doono waguna miima uma nuuna shudida baabkaasaynu ku sheegi doonaa inay nuuntu ay guno leedahay laakiin markaynu halkanoo kale joogno man aamana xukunkeygu markuu idhaar noqdo maadaamay asaalatan nuuntu quno u leedahay maraatib ayay leedahay qunadaasi saynu baabkaa kusoo arki doono baabkan baab ku xiga laakiin qunada markay halkan joogto waa la macduum shibha macduum baa laga dhigaya oo man aamana iyana kaaga fakanin oo man aamana aanad odhan martabadda idhaarku marka nuunta reeban ay idhaaran tahay muxuu martabadeedu noqonaysaa waynu arki doonaa insha allahu tacala baab ku xiga laakiin hadda waxaad qaadataa nuun reeban iyo tanwiin haddii ay daba dhacaan lixdaa xarafe idhaarka xaraf ka midii xukunkoogu wuxuu noqonayaa alidhaar oo waa in makhrajkooga laga soo saaro iyagoon wax quni ayna la socon man aaman min haad xaasidin idaa xasad oo kale <clears throat> waxa uu sheegay amhiladii maadaamanu sheegnay idhaarku ma qaybsamo axkaamtu waxay u qaybsami doonaan qaar qaybsamaya qaar aan qaybsamayn idhaarku wuxuu ka mid yahay halkaa xukun ma qaybsamayo lixdiisaa xaraf haddii ay dabadhaco xaraf ka mida nuuntii reebnay tawintii waa hal xukun oon qayb kala lahayn oo hal qayba oo bimacnaa alidhaara faalawalu ka hore alidhaaru waa axkaamta afartaa ka mide alidhaaru waa in la idhaariyo nuuntii reebneyd iyo tanwiintii oo macnaha makrajkoogi laga soo saaro iyadoon quna aynala socon qabla axrufin xuruuf hortood xuruuftaasoo waa nakira markaa waa sifeeyey xuruuftaas lilxalqi xalqiga u sugnaatay bimacnaa makhrajuha min alxalqi xuruuftan waxay ka soo baxdaa xalqiga waxaynu ku arki doonaa in allahu tacaala kitaabka jazariga uma liaqsa xalqi hamzun haau wa min wasatihi facaylu xaau adnaahu kaynun khauha sittin xuruuftaasi waa lix buu waana lixda xarafe alhamzatu walhaau walcayn walxaau walgaynu walkha waxau yihi rutibat xuruuftaasi waa la tartiibiyey ay fii makhaarijihaa makhaarijteeda ayaa lagu kala tartiibiyey oo way kala sareeyaan say u kala sareeyaan insha allahu tacaala waxaynu si toosa ah uga arki doonaa kitaabka jazariga insha allahu tacaala markay makhaarijta uu ka hadlayo hamzada iyo xada hamzada iyo haada ayaa u sareeya laba ahaan caynkii xada ku xiga haddana waxaa u hooseeya kusoo xiga haynkii khada isla lixdaasaa sii kala horaysa in allahu tacaala tafsiilkeega waxaynu ugu tegi doonaa kitaabka jazariga qabla axrufi ah xuruuf hortood lilxalqi xalqi u sugnaatay sittin lix ah xuruuftaasoo rutibeed la faltacrif markaa garo kadibna xuruuftii buu kuu sheegay wuxuu ihi hamzun hamzo weeye xuruuftaasi fahaaun iyo ha weeye uma intaa kadib caynun cayn weeye iyo xaun xa weeye muhmalataani la dhibictir caynkii xaadu markaa dhibic male muhmalku min alxuruuf maa laysa calayhi nuqad ama maa lam yunqad waxa aan la dhibcaynin ayaa la dhahdaa uma intaa kadib haynun hayn weeye iyo khaun kha weeye mucjamataani la dhibceeye markaas idan waxaynu sheegnay nuunta reebaniyo tanwiintu inay afar xukun leeyihiin alidhaaru walidqaamu waliqlaabu walikhfaa xukunka ugu horeeyey inuu yahay alidhaar idhaarku luqatan uu yahay albeyaan istilaaxan uu yahay ikhraaju kuli xarfin min makhrajihi min hayri gunna idhaarku haddii lixdaa xaraf oo xaraf ka ah uu daba dhaco nuuntii rabniya tanwiintii inuu xukunkoogu noqonayo alidhaar oo ah in makhrajkoogii laga soo saaro iyadoon wax quni ayna la socon waxaynu saddex xukun ayaa inoo hadhay iyo xuruuftii marka aynu sheegnay sidee xaraf markaynu nidhi ee sideed iy labaatankii xaraf lix ka mida aynu siinay maxay ahayde markaynu siinay idhaar labiyo labaatanka xaraf ee soo hadhay in allahu tacaala waxaynu u qaybin doonaa saddexda xukun ee soo hadhay alidqaam iyo aliqlaab iyo alikhfaa wailaa hunaa naktafi subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk